horta mudaharaadkan dadka soo abaabulay soomaali o dhan bay ka kooban yihiin min gees ilaa min lawi caddo ilaa iyo raasamboni markaa soomaalida halkan iskugu timid oo dhani waxay ka wada afsan yihiin siyaasad xumida xasan sheekh muddadii laga soo imka laga joogo ilaa laba sanaha oo ka leexatay waddadii saxda ahayd ee soomaali o dhan rajahaysay waxa ugu horreysa waxa weeyaan amaandarada waddankii maanta ka taagan ood arkayso xildhibaanadii soomaaliyeed oo weliba deganaa meeshii madaxtooyada ahayd ama madaxyoolaha ku dhaweyd oo la haweynayo waxa weeyaan dadkan isugu yimid ee mudaharaadka samaynaya waxa weya tiradooda way yar somaa marka la fiiriyo dadka soomaaliyeed ee degan gobolka ama magaalada marka xilliga waktiga loo eego iyo iminka loo eego way badan yihiin waxaana danaana kasii badnaan doonta waali berri dadku way wada iman doonaan waana waktigii kulley meel fiicanna berri wa ku taalaa halkani waa down oo spaceka aada u yar meesha sidaad aragtaba dadku geelkila gees joogaan aada bay badan yihiin waa cusmaan axmed sheekh weye waa idin salaamayaa waxaad garan kartaa shucuurta dadka iyo qaylada iyo ereyada alkusuloodan meesha ka dhacaya annagu waxaan cabiraynaa shacbiga soomaaliyeed ee ku nool soomaaliya oo aan cabiri karin fikraddooda iyo aragtidooda ayaan ka tarjumayna laakiin dalka cisma ah waxa weeyaan waxba kala aragti ah sooma soomaalikmausan eh, waxaan ogan karaa kulli isku aragti weeye soomaaliyaan ka naxaynaa soomaaliya in sida loo dhaamaan rabnaa waxaan ka walwalaynaa laba kun iyo lix iyo toban inaan ku gaarna annagoo sidaana waxaan rabnaa in hore ala socono waxaan rabnaa inaan dalka dib u noqon waxaan rabnaa dagaalo sokay inaan nala ku celin waxaan rabnaa maamulada in dhismahooda la dhamaystiro waxaan rabnaa corruptionku inuu dhamaado waxaan rabnaa in gobol soomaaliyeed oo nabadaha inla dhigo in dadka soomaaliyeed lasu keena rabnaa laba kun iyo lix iyo toban waxaan rabnaa in qof walba oo soomaaliya codkiisa codeeyana intaasaan rajeynayna sal magaca rashid magacayga waxaa lahaa muna cabdi cismaan muna maxaad ka mudaaraadaysaa maanta waxaan ka mudaharaanaynaa xasan sheekh maxamuud madaxweyne daacad ma aha marka waxaan rabnaa ummadda soomaaliyeed inaan u sheegno madaxweyne daacad ah inaan intaan ka helen waa mudaharaadayna berina kasii daran shan kun daacadnimo markaad leedahay muxuu daacadnimo ku galaa madaxweyne waxaa loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed mas-uul ka noqon karaa soomaali oo idinkan hogaamin karaa in madaxweynaha lagu taageero waxa uu doonayo soomaa wallahi way ficnaan lahayd laakiin waxaan rabnaa soomaali oo midaysan oo hal qura ah oo federalismka laga joojiyo sidii waagii hore kun sagaal boqol sagaashan iyo kooda ayaan rabnaa one united somali ah ayaan rabnaa qaarkiina waxay rabaan federalismkaayay daawanayaan magacadood cabdi maxamed baa la yidhahdaa cabdi maxamed maxaad ku mudaaraadaysaa waxaan ka mudaaraadayaa dadka madaxweynahan xasan sheekh oo waddankii soomaaliya oo aad iyo aada u baabacsan baa ka mudaaharaadaynaa waxaan rabnaa inuu iskaga tago oo waddanka ka xukunka ka tego